رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة وباب يهي ذكر الاستفتاح فرفرشada sheegitaankeeda bayna atakbiiri allahu akbartiyo walqiraa'ati akhrinta dhexdeeda bimacnaa salaada markuu galo ruuxu allahu akbar yidhaahdo faatixada akhrinteedana uusan weli gaadhin inta u dhaxaysa ducooyin lagu furfurto salaada oo adciyatul istiftaax la yidhaahdo ayuu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii kabbara uu takbiirsado fi salaati salaada dhexdeeda oo uu salaada galo sakata mid aamusa ah ayuu ahaa hunayhatan wax yar qabla alqiraa'ati akhrinta ka hor yacnii intuusan qiraa'ada faatixada bilaabin iyo wax yar fadhiisan jira iyo wax yar aamusi jira baan dhihi hunayhatan waa wax yar qadar yar ayb fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo sukuudkaasi sakata hunayhatan macnaha wuxuu ka wadaa waxba kamuusan maqlin isagu biictibaar isaga sida uu ay la ahayd markaa inuu nebigu aamusan yahay leanna waxba muusan ka maqlayn saasuu ka wada faqultu waxaan idhi ya yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow biabii anta wa ummii biabii aabbahay ayaad anta adiga iyo wa ummii hooyaday baad mufdaa mid lagu furanaya tahay ama waxaad leedahay aftadiika biabi wa ummii saana waa la dhigi karaa ficilna waa la qadari karaa ismina waa la qadari karaa ee ara'ayta bal ka warran sukuutaka aamuskaaga bayna altakbiiri waalqiraa'a allahu akbartiya qiraa'ada inta u dhaxaysa aamuskaaga bal ka warran maa taquulu maxaad dhahdaa maxaad wuxuu idhi nebigu sal lla slam aquulu waxaan dhahaa allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii min khataayaaya kama yunaqa athawb alabyadu min addanas allahuma qsilnii min khataayaaya bialji walmaai walbarad allahuma allahyo baacid fogee baynii wa bayna khataayaaya aniga iyo gafafyaalkayga dhexdannada kala fogee kamaa baacadta saaad kala fogaysay oo kale bayna almashriqi waalmaqhrib qorax kasoo dhac kasoo bax iyo qorax dhicid inta udhaxaysa kamaa baacadta saaad u kala fogaysay oo kale bayna almashriqi waalmaqhribi dhicitaanka iyo kasoo bixitaanka inta udhaxaysa allahuma allahyo naqinii idaahiri min khataayaaya gafafyaalkayga iga daahiri kamaa yunaqaa sida loo daahiriyoo kale athawbu marada alabyadu ee cad min addanasi wasakda sida looga daahiriyo kale marada cad waxaa loo cabiray bimacnaa wasakhdayna qarsanin ha daahiriyo markii la yidhaahdo marka waxba lagaga tegi maayo saasaa laga wadaa yacni daahirin aan waxba yani aan igu hadhin aan waxba igu harin sida marada cad ayna qashinka iyo wasakda u qarsaninoo sida loo wado iyadoo dhan looga nadiifiyo saasoo kale ka wada allahuma allah silnii allow dhaq min khataayaaya gafafyaalkayga iga dhaq bihalji igu dhaq barafka waalmaa'i iyo biyaha waalbaradi iyo baradka waa nooc barafka ka mid rawahu ljamaacatu jamaacadii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye aljiga waa barafka caadigaa ah. baradkana waxaa la yidhaahdaa xabulmusni baa la dhahaa xabulmusni iyo xabulhamaam labada waa la dhahaa baradna waa la yani waa barafka yaryarka ah ee isagoo guntan oo yaryar ah daruurta ka soo daadanaya yani isagoo yaryar oo guntamay oo dhagax ahaan oo kalea u soo dhacaya kaasaa marka waxaa la yidhaahdaa beradka la yidhahda ayb wadaadadeenni hore yaxnigay ku fasiri jireen yani waxaa la yidhahdaa habeenkii marka la seexdo roob iyo hawaduna ay roobow tahay ee subaxdii marka lasoo tooso geedaha korkooda iyo caleenta korkooda iyo cawska korkooda waxaa loogu yimaadaa qoqoyaan iyo dhibca yaryaroo saarsaaran kuwaasay baradka ku fasiri jireen wadaadadii hore laakiin baradku waa taa aan tilmaannay way maanaa ayib saddexdooda waxaa laysu dabadhigay bay culimadu leeyihiin thaljiga iyo baradka iyo biyaha le'anno saddexdaasi markay isu raacaan shayga si fiican bay u daahirinayaan oy u nadiifinayaan saasay qaarkood leeyiin waa ta'kiid xadiidkani wuxuu tilmaamayaa inay ducadaasi meeshaa ku jirto oo ay sunno tahay allahu akbartiiyo qiraada inta udhaxaysa in ducada la akhriyo waana madhabu jumhuuri ahlilcilmi weeye alimaamu maalik baa la yidhahdaa isagu ducooyinka halkaa ku jira muusan istixsaansanin laakiin axaadiistaa radinayso axaadiistu mar hadday sugan tahay imaamku intuu dooniba qadarkiisu ha dhannaadee alxaqu axaqu an yutabaca ayb an ali bn abi aalibin waana xadiidka ugu saxiixsan way min xayu hubuut marka la min xayu hubuut xagga sugnaanta marka la yidhaahdo waa xadiiska u xoog badan axaadiista ku soo aroortay adciyat listiftaax ayb imaam shaafici iyo hayrkii baana dooranaya in kan laga dhigo macnaha wa can cali bn abi aalibin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebigu wuxuu <clears throat> kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sal lay waslam idaa goortii qaama uu istaago ila salaati salaadda isu taago qaala mid yidhaahda ayuu ah wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan musliman wamaa ana min almushrikiin abu daawuud halkaa wuxuu geliyey kabbara uma qaala ah, allahu akbartaa horraysay markuu salaadda xidho kadib ayuu ducadan akhrin jiray waana siday tahay wajahtu waan jeediyey wajhii wejigayga liladii kii xaggiisaan u jeediyey fatara abuuris bilaabay alsamaawaati samooyinkiiyo waalarda iyo dhulkaba allaha samaawaadkiiyo dhulalkaba abuuristooda bilaabay xaggiisa ayaan wejigayga u jeediyey waxaa laga wadaa ayaan cibaadadeeda ula qastay ah, oo dan kale kama lihi dan kale kama lihi isagaan wax kaga rabaa oo isagan ula jeedaa xaal aan ahay mid iilanaya ama leexanayo mabaadi'da iyo diimaha khaldan ka leexanaya midda xaqaana u leexanay ama toosan haddaad doonto ka cabir musliman oo haddana hogaansana wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiina kuwa alle wax la wadaajiya ka mid ma ihi yacni waxaad ka bari noqonaysaa qolyaha allah iyo khalqigiisa wax ka dhexaysiiya kuwaana ka mid may kuma jiro ayb allaahuma allahayow wabidaalika dheh inna salaatii salaadayda wa nusukii iyo cibaadadayda wa maxyaaya iyo noloshayda iyo wamamaati geeridaydu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina uunka rabbigiisa ahaa laa shariika wax la wadaagana lahu isaga uma sugnaana ah, laa shariika wax la wadaaga lahu isaga la wadaagana mawjuudun maahan wey macana yacni eh, acmaashaan samaynaya cibaadaadkan samaynayo haday gowrac tahay hadday salaad tahay hadday eh, noloshaydo dhan tahay tarufaadkaygoo dhan geeridayda hadday tahay dhammaan ilahay baa iskale lalamana wadaago isaga leh yani khalqan wa ijaadan wa mulkan wa tasarufan wa cibaadatan intaba isagaa gooni u leh cid la wadaagta ma jirto ayb wabidalika arrinkaasaana umirtu lay amray wa ana anuguna min almuslimiina ku hoggaansan baan ka mid ah sidaasaana alla amray aniguna waan u hoggaansanah waxaa iyaduna soo aroortay wa ana awalu lmuslimiin oo sida aayadda ku timid ah iyaduna waa sax ayb allaahuma allahayow anta adigu almeliku baa tahay midka boqorkaa laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jira ilaa anta adiga mooye anta adigu rabbii midka i abuuray ee i koriyey i barbaariyey gacanta igu haya ina hagaajinaya wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baanah dalamtu waxaan dulmiyey nafsii naftaydaan dulmiyey wactaraftu waanan qirtay bidembii dembigaygana waan qiranaya ee faqfir dhaaf lii aniga waxaad ii dhaaftaa dunuubii dembiyadayda jamiican dhammaantood xaalay dhammaan yihiin ii wada dhaaf laa yakfiru ma dhaafo waa tacliil wey innahu laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooye cid kaloo lala aadi karo oo dhaafi karto saamixi karta ma jirta waay wahdinii allaw i hanuuni liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda midda ugu fiican xaggeeda igu hanuuni laa yahdi ma hanuuniyo liaxsanihaa akhlaaqda teeda ugu wanaagsan dadka ma hanuuniyo oo ma waafajiyo ilaa anta adiga mooye adiga umbaa akhlaaqda wanaagsan dadka waafajin kara waafaji wasrif allow leexi cannii aniga xaggayga waxaad iga leexisaa sayi'ahaa akhlaaqda mideeda xun laa yasrifu ma leexiyo khalqiga laa yasrifu ma leexin kara dheh aniga xaggayga sayi'aha akhlaaqda mideeda xun ilaa anta adiga mooye adiga umbaa iga leexin kara oo iga duwi kara ee allaw iga duwa labbayka yani waan ku yeelay wa sacdayka waa isku mid isku macno dhow yah ah, oo ku timaadaa la yidhaahdaa yani calaa siiqati taniya macnaheedana waxaa laga wadaa bimacna takraar baa laga wadaa ah, yani waxa weye labayka yani muqiimun calaa taacatika iqaama bacda sacdaykana saasoo kale la midta musaacadatan liamrika bacda musaacada adiga meesha laga yidhaahdo eh, markii lagu yeedho ama aad muujinayso eh, ogolaansho muujinaysayaa la isticmaala labayka wa sacdayka alla waan ku yeelay oo taacadaada iyo amarkaagaan ogolaaday way macnaha waalkhayru khayrkuna kulluhu dhammaantii fi yadayka labadaada gacmuu ku jiraa khayr oo dhanna labadaada gacmood buu ku jiraa washaru sharkuna laysa ma ahanin ilayka xaggaaga ma ahanin kelimadaa washaru laysa ilayka macaani kala gedisan bay culimmadu ku fasiraan qaar ka mida ah waxay leeyihiin washaru laysa ilayka ey laa yutaqarabu bihi ilayka shar adiga xaggaaga looguma soo dhawaado oo khalqiga intay shar sameeyaan sharkaasi kuu soo dhowayn maayo sidaana waa sida a'immada luqada qaar badan ay marayaan khaliil ibnu ibraahim iyo nadr ibnu shumayl iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo yaxya ibnu maciin iyo ashari aimmadaasaa laga soo guuriyaa madhabkaasi waa madhab a'immadaasi ay maraan washaru laysa ilayka waxaa kaloy qaarkood yidhaahdaan sharka oo mujarad ah adiga laguma tiiriyo oo lama yidhaahdo khaaliqu lqiradati waalkhanaasiir waxaa yle nooc yani waxa weye meel kaga dhac oo looma tiiriyo yani waxa weyaan khalqigaa loo tiiriya makhluuqaa loo tiiriya sharka madhabka ibnulqayim caleyh raxmatullahi uu rajaxayo waxa weeyaan washaru laysa ilayka alla tabaaraka wa tacaala afcaashiisa iyo sifaatkiisa sharka mid sharna kama soo ee sharku wuxuu ku jiraa fii makhluuqaatihi sidaan in badan ku sharaxnay kutubta tawxiidka yani macnahaasuu ibnuqayim rajaxaya fii kitaabihi shifaa lcaliilka ayuu aad ugu xeeldheeraanaya oo wuxuu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala afcaashiisa iyo sifaatkiisa midna shar ka mid maaha sharna kama yimaado laakiin sharku wuxuu ku jiraa makhluuqaadka iyo mafcuulaadkiisa waa meeshaan soo marnayo in la kala saaro faacilka iyo ficilka iyo mafcuulka saas way maanaa khaaliqa iyo khalqiga iyo makhluuqa marka sharku makhluuquu ku jiraa khalqiga oo sifa rabbiyo ficliya ah kuma jiro khaaliqa oo faacilkii ana shar kuma jiro laakiin sharku wuxuu ku jiraa makhluuqaadka sidaana ibnuqayim caleyh raxmatullah baa maraya washaru laysa ilayka xaggaaga ma ahaan ana anugu bika adiga sababtaa baan ku ahaaday ana bika ay tawfiiqii bika wa siday uu imaamu nawowi marayo waafajintaydu adiga sababtaabay ahayd wa ilayka iltijaa'ii magangalkayguna ilayka xaggaagu ahaaday xaggaagan ku tiirsan oon magangeli xaggaagan u cararayaa tabaarakta waad khayr badatay oo barakadaadaa badatay wa tacaalayta waad sara martay astaqfiruka dembidhaaf baan ku weydiisan wa atuubu waana noqon ilayka adigan kuusoo noqonaya ducadaa dheer ayuu nebigu akhrin jiray sal ly waslam markuu salaadda xidho kadib waidaa goortii rakaca uu rukuucana qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma allahyow laka adiga ayaan rakactu u rukuucay adiga dartaabaan u rukuucay wa bika adigaan aamantu ku rumeeyey walaka adiga dartaabaan aslamtu u hoggaansamay khashaca wuu khushuucay oo wuu liidmay ama wuu dulloobay laka adiga ayuu kuu khushuucay samcii maqalkaygu wa basarii araggaygu wa mukhii dhuuxaygu wa cadmii laftaydu iyo wa casabii seedahaygu ah, yani waxa weye neerfayaasha la ydhahda casabka ayb intaasoo dhan waxay u khushuuceen adiga darta saasuu dhihi jiray marka uu rukuuco rukuucda markuu rukuucsan yahay buu ahrin jiray macnaha waidaa goortii rafaca kor uu u qaada ra'sahu madaxiisa rukuucda uu ka soo toosana qaala wuxuu dhihi jiray allahumma allahyo rabbanaa rabbiganow laka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahadcelin iyo kamaaloo dhan adaa iska leh mil asamaawaati samaawaadka muggood ah, ammaan abaad leedahay wa mil alardi iyo dhulka muggi iyo wa mil maa baynahumaa iyo samaawaadkiiyo dhulalka inta u dhaxaysa muggooda iyo wamil maa shita waxaa doonta muggiisa iyo buuxiisa oo min shayin shay ah bacdu kuwaa kadib samaawaadkiiyo dhulalkiiyo inta u dhaxaysa wixii aan ahayn oo ka soo hadhay muggiisa oo mahad ana waad leedahay ayb waidaa goortii sajada uu sujuudana qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma allahyou laka adiga dartaa baan sajadtu u sujuuday wa bika adigaan aamantu rumeeyey walaka adiga dartaabaan aslamtu u hogaansamay sajada wuu sujuuday wejhi wajigaygu liladii kiibuu u sujuuday khalaqahu abuuray oo wa sawiray sawirka siiyey oo washaqa jeexay samcahu maqalkiisa wa basarahu iyo araggiisa jeexay fa tabaaraka allah khayrkiisuu batay oo sara maray allihii axsanu inta wax samaysa ee wax abuurta midka ugu wanaag badna uma kadibna yakuunu wuxuu ahaan jiray min aakhiri maa yaquulu waxa uu yidhaahdo ka ugu dambeeya bayna altashahudi waaltasliim ataxiyaadka iyo salaamo naqsiga inta u dhaxaysa waxyaabuhu dhihi jira waxa ugu dambeeya waxaa ka mid ahaan jiray allahuma iqfir lii maa qadamtu wamaa ahartu allahuma allah iqfir lii ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo hore iiga dhacay wamaa ahartu wixii aan dib marsaday wamaa ahartudaasi waa aad sababta u tahay oo markaad dhimato kadib kugu soconaya waa ilaa waxaa jira dunuub aad adugu sabab u tahay adaad jideeyey kadibna waad ka dhimatay maadaama adigu aad jidaysay way kugu soconaysaa man sanna sunnatan sayi'atan falahu wisruhaa wa wisru man camila biha min bacdi ah, ruuxii jideeya jid xun dembigiisuu leeyahay jidka xune uu jideeyey cid kastoo uga dambaysana dembigeedoo kaleu marka wixii aad dib dhigatay iyo wixii aad hormartay waxaad hormarsatayna waa waxaad noloshaada ku samaysay tafaasiir kalena waa loo sameeya maa qadamtu waxaan hormarsaday iyo wamaa akhartu waxaan dib dhigtay wamaa asrartu wixii aan qarsaday iyo wamaa aclantu waxaan muujistay intaba ilaahu ii dhaaf wamaa asraftu waxaan xad ku xadgudbay iyo wamaa shay anta adiguba aclamu aad mid ogaansho badan bihi isaga minii aniga iiga ogaansho badan dunuub fara badanoo sameeyo adigu iiga ogaansho badan tahay in ii dhaaf anta adiga ayaa waxaa tahay almuqadimu midka hormariya addoommadiisa qaarka hormaroo wanaagga ku hormaray adaa hormariyey wa anta adigu almu'ahiru midka dibdhigay baa tahay kuwa dibdhigay khayrka kadib dhacayna adaa saa yeelay laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooye sidaasuu dhihi jiray ataxiyaadka iyo salaamo naqsiga inta udhaxaysa bimacnaa markuu ataxiyaadka dhammeeyo welina uuna salaamo naqsanin buu taana jiray rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wamuslimun iyo muslim watirmidiyu wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey kadalika waxaa soo saaray xadiidka abu daawuud nasaa'i iyo ibnu khusayma iyo keyrkood baa soo saaray xadiidkaasina wuxuu tilmaamayaa in adciyada salaada lagu furfurta ay ka mid tahay wajahtu wajhiya liladii fatara samaawaat culimmada qaar ka mida ah waxay yidhaahdeen wajahtu wajhii waxay khaas ku salaada sunnadana waa lagu furfuran karaa tawaajibkana waa lagu furfuran karaa oo saasay ku soo aroortay waana sida saxdaa wey wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sal alla lay waslam idaa goortii istaftaxa uu furfuranayo alsalaata salaada markuu furfuranayo qaala mid yidhahda ayuu ahaa subxaanak nasahnaantaada aad ceeb iyo dhimanaan ka nasahan tahay mahadintaada lala qabo ah, yani waana ku nasahaynaa waana kuu mahadcelinayna oo ku ammaanaynaa wa tabaaraka waxaa saramaray ismuka magacaaga ama khayrkiisi iyo barakadiisu badatay wa tacaalaa waxaa saramaray jaduka cadamadaadiiyo weynankaagu tacaala waxaa saramaray jaduka cadamadaada ah. walaa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jiro oo hayruka adigaan ahayn cid xaq lagu caabudo adigaan ahaynna ma jirto rawaahu abu daawuud baa wariyey sidaasna waa ahrin jiray nebigu sal lay slam waxaa kaloo xadiikaa wariyey tirmidi ibnu maajah xaakim daara quطni sanadkiisana inqiطaac baa ku jira laakiin xadiidku waa saxiix lishawahidihi sidaas darteed baa waxaa saxiixiyey alxaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani sidoo kale waa saxiixinaya xadiiu caaisha sidoo kale ibnu xajarna waa taxsiininaya ayb raba waxaa abu daawuudna baa wariyey wadaara quطniyuuna wuu wariyey daara quطni milahu xadiidkaa mid la min riwaayati anasin xaaluu ah xaal uu yahay warinta anas anas isagoo uu warinayo way ayib daraqutni sidoo kale waxaa loo tiiriyaa oo ilmaamu alhaythami fi lmajmac uu u tiiriyey eh, abaraani fi lwsat ibn abi xaatim waa cabduraxmaan eh aabbihii abu xaatim alraazi wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi hada xadiiun kadib laa asla lahu xadiikan waa xadii been ah waxbana kama jira buur sal iyo raatoona male ayb laakiin xadiidka dariiq kaluu leeyahay dariiqaasayna ku xoojiyeen ibnu xajar iyo sheekh albani iyo hayrkoodba waa xadiiu anas waxay leeyihiin e, dariiqa abu xaatim uu xukumay oo uu leeyahay waxba kama jiro mooyaane jid kaluu ku yimid oo xoojinaya way isku xoojinayaan marka ayb sidoo kaleeto walilhamsati waxaa u sugnaaday miluhu xadiidka mid la mida min riwaayati abi saciid abi saciid baa warinaya abu saciidin alkhudri kaa mid la isaguna warinaya xadiidka abu saciidin alkhudri sidaa uu sheekhu u sheegay waxaa soo saaray axmed tirmidi abu daawuud nasaai ibn maaja kadalika darimi iyo hayrkood baa soo saaray waana xadiid saxiixa weeye waana shaahid xoog badan oo xoojinaya xadiidkii ka horreeya caaisha iyo kii anasba wuu xoojinaya macnaha ayb waxaa taxsiiniyey sheekh alxaafid ibnu xajar waxaa sidoo kale saxiixiyey sheekh albani iyo sheekh shucayb alarnawut iyo hayrkoodba way saxiixinayaan macna adiga axaadiista markii laysu geeyo kan caaisha iyo kan anas iyo abu saciid iyo wayilba kuwo kaleba la shaka inuu xadiidku saxiixyo wa ahraja wuxuu soo saaray muslimun muslim wuxuu soo saaray fii saxiixi saxiixiisa wuxuu ku soo saaray anna cumara cumar kaana inuu ahaa yajharu mid la jahra bi haa'ulaa'i alkalimaati kelimooyinkan kor buu u qaadi jiray oo u akhrin jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray subxaanaka allahuma wabixamdik watabaaraka asmuk watacaala jadduk walaa ilaaha hayruk ayb ah, aarkaasi sidaa muslimba u wariyey duruuq buu kaga sugan yahay cumar ibn khataab radi allahu canhu oo inuu ula jahri jiray oo uu ahrin jiray warawaa wuxuu wariyey saciidun saciid wuxuu wariyey fii sunanihi saciid ibn mansuur waay fii sunanihi wuxuu ku wariyay an abi bakrin sidiiq radi allahu canhu annahu isagu kaana inuu ahaa yastaftixu mid salaada furfurta bidalika arrinkaasuu ku furfuran jiray subxaanaka allahuma taas inuu ku furfuran jiray ayuu wariyey abubakarna abubakar buu ka warinayaa saciid ibnumansuur ma arkin sanadka saciid ibnumansuur laakiin aharka waxaa soo saaray sidoo kale cabdurasaaq fi lmusanaf tabaraani sidoo kale sanadkiisana waxaa ku jira nin mubham ah sidaas daraaddeed baa alimaam alhaytami wuxuu yidhi fiihi man lam yusamma sanadkiisa waxaa ku jira cid aan la magacaabin marka yani waxa weeyaan kadalika waxaa soo saaray ibnu mundir fi lwsat bisanadihi buu soo saaray sanadkiisuna waa munqaic yani markii laga warinayo abubakar abubakar marka laga warinayo sanadkiisu waa munqaic ma sugna inta aan arkay laakiin ariiqa saciid ilmansuur ma aanan helin sanadku makaasaa mise waa khilaafsany sidaasoo kale rawaahu waxaa wariyey wakadalika kaa hore xaaluu la mid yahay rawaahu waxaa wariyey addaara quطniyu ayaa wariyey can cuثmaan bni cafaan buu isaguna ka wariyey subxaana اllahuma bxamdika wtabaaraka asmuka watacaala jadtuka walaa ilaha hayruka cumaan buu isaguna ka wariyey inuu samayn jiray saas manaa way sugan isaguna cumaan way ka sugan tahay rajab caleyh raxmatullah fi fatxi اlbaari wuxuu u nisbeeyey jacfar alfiryaabi fii kitaabi اdikri kitaabkaasuu ku soo saaray buu hi biisnaadin saxiix sidoo kaleeto waxaa soo saaray daaraqudni sanadkiisu waa xasan marka cumaan ibni cafaanna waa ka sugan yahay inuu ducada ahrin jiray oo isaguna ku furfuran jiray wabnulmundir baa sidoo kale wariyey alxaafid ibnu mundir can cabdillahi bn mascuud buu ka wariyey ibnu mundir wuxuu ku wariyey fi lwsat awsadkuu ku wariyey kitaabkiisa awsadka ah mafquud buu ahaa shan mujalad baa wakhti hore soo baxay laakiin hadduu soo baxay isagoo dhammaystiran mar dhowbuu soo baxay aarku marka waa ku yaala cabdulahi bn mascuud isagoo ka warinayuu ku yaala ibnu mundir awsadkiisa waxaa kaloo soo saaray ibnu abi shayba ayaa isaguna soo saaray fi musannaf waana sanadkiisu waa munqaic sanadkiisu isagana inqiac baa ku jira waa kala go'an qaala swadu wuxuu yidhi kaana cumaru swad ibnu yaziidin nahaci wey taabicigii kabiirka ahaa kaana cumar cumar wuxuu ahaa ida goorti iftataxa uu furfuranayo asalaata salaada markuu furfuranayo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruk yusmicunaa xaal uuna maqashiinaya daalika arrinkaa wa yucallimunaa uuna barayo wuuna maqashin jiray waana na bari jiray yani salaada markuu galo kor u qaadi jiray si dadka ka dambeeya ay arrintaa u bartaan ayb rawahu daara quطniyu wakadalika ibnu mundir fi lwsat ibn abi shayba fi lmusanaf waana sanadkiisu waa saxiix waana midka hore ee muslim ee safxada midka waxaan ujeedaa akhrajahu muslim fii saxiixihi uu leeyahay waa isla isagii un ducadan furfurashadan ay doorteen furfurashadan tan ay doorteen oo ah subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa taa ay doorteen kuwee weeye waa cumar iyo cuhmaan oy ka sugan tahay iyo ibnu mascuud oo aan nidhi sanankeeda waa ayb iyo abubakroo sidoo kale uu sanadku daciif yahay wuxuu yidhi wakhtiyaaru haaulaa'i lihaada alistiftaaxi ay doorteen wa jahru cumara iyo cumar la jahridiisa bihi isaga uu la jahri jiray oo uu kor u qaadi jiray axyaanan marmar bimaxdarin min asaxaaba meel ay saxaabadu wada joogeen wuu kor u akhrin jiray liyatacallamahu nnaasu si ay dadku u bartaan maca anna asunnata iyadoo haddana ay sunnadu tahay ikhfaa'uhu qarintiisa ay tahay akhrinta qoladaasay akhrin jireen iyo cumar koruqaadidiisa si dadku uga bartaan ayadoo haddana ay sunnadu tahay in la qariyo arrintaa ay sameeysidaasi waxa weeye yadullu wuxuu ku tusi yadullu wuxuu ku tusi jahrigaas cumar maya ikhtiyaarka iyo jahru cumar wuxuu ku tusi yadullu wuxuu ku tusi calaa annahu isagu alafdalu inuu yahay dikrigan inuu yahay ka ugu fadli badan wa annahu isagu alladii kii inuu yahay buu tusi kaana nebiyu nabigu uu ahaa sal lay waslam yudaawimu mid daa'ima calayhi korkiisa haaliban sida badan inuu nebigu kan sida badan daa'imi jirayna way kutusi buui ayb wain istaftaxa haba ku furfurto bimaa rawaahu wuxii uu wariyey caliyun radia allahu canhu wa abuu hurayrata hadduu ku furfurtana wain istaftaxa hadduu ku furfurto ruuxa salaada tukanayahay bima rawaahu caliyun cali kii uu wariyey radi allahu canhu wa abu hurayrata iyo abu hurayra kay wariyeenna fa xasanun iyaduna waa fiicantah maxaa yeele lisixati riwaayati warinta asaxday darteed bihi isaga yani leanna waa la wariye waana assugnaatay buu le macnaha sheekhu meeshaasi waxaa ka muuqata adkaarta isu keenay midka isaga uu rajaxay ee la xoog badani waxa weeyaan waa kan dambe oo wuxuu leeyahay ku rajaxayaa kow ragga ajillada ah oo ay ka mid yihiin khulafaau halaa abubakar iyo cumar iyo cumaan oo aan nina abubakar kama sugnaa soo ma doorashada raggaasi ay doorteen iyo cumar oo weliba saxaabadoo la joogta la jahar jiray dadku si ay uga bartaan iyadoo ay tahay inuu qariyo ay ahayd sunnadu ay ahaan lahayd inuu qariyo intaasoo dhan waxay faa'iidaynaysaa inay fadli badan tahay nebiguna uu iyada u badnaan jiray saasuu leeyay ayb ikhtiyaarka sheekha bacdu ahlicilmina sidaasay mareen laakiin min xayu hubuut haddii la yidhahdo xagga sugnaanta waa laga xoog badan yahy xagga sugnaanta waxaa ka xoog badan oo ugu xoog badan kii u horreeyey abu hurayra u xoog badan min marka la fiiriyana waxaa ka badan kii cali bni abi aalib isaguna sanad ka xoog badan muxuu ahay sidaas daraaddeed sida ibnulmundir iyo ibnulqayim ibnu taymiya iyo ay marayaan sawaabkan ah waxa weeye afkaarta noocan noocanee kala gedisanee soo aroortay waa kolba kaad doontaad ka qaadan kartaa kaad doonto ayaad ka qaadan kartaa waa tii aan xalay soo tilmaannayoo yacni ikhtilaafkeedu waa ikhtilaafu tanawuc kanna kuu bannaan kanna kuu bannaan kanna kuu bannaan iyadoo kalena sida fiicanee loola mucaamalooda waxa weeyaan inaad kulli ku camalfasho ood midba mar qaadato si sunnada ajirkeedana aad u wada hesho shareecadana aad u wada xifdido oyna kaaga lumin ayib saasaa fiican haddaad mid ka mida ku gaabsatana khayr ood mid uun intaad barato taa un laasimto ayadana dhib laakiin ta'asiga saas ku fiican ayib baabu tacawudi lilqiraa'ati wuxuu baab isticaadada jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan marka istiftaaxu inuu sunno yahay oo uusan waajib ahayn baabu tacawudi isticaadadii buu baabu yahay magangeliyadii alla la magan galo lilqiraa'ati akhrinta darteedna loo magangalo markaad yani waxa weyaan faatixadii intaadan weli akhrinteeda bilaabin inaad isticaadaysato acuudu billaahi aad dhahdo tacawudka taasaa la ydhahda ayb qaala wuxuu yidhi fa idaa goortii qara'ta aad akhrin rabto alqur'aana qur'aanka markaad akhrin rabto fastacid magangal billaahi ilaahay magangal min ashaytaani shaydaankii xaggiisa ka magangali alrajiimi ee la dheereeyey ee ilaahay naxariistiisa laga fogeeye laga eryey kaas ilaahay ka magangal allah magangal markaad akhrin rabto way qur-aanka faidaa qara'ta alqur'aan ay aradta qiraa'atahu markaad akhrin rabto saas maanaa aayaddu maxay faa'idaynaysaa marka waxay faa'iidaynaysaa salaaddii baad gashay faatixadii intaadan ahrin la qur-aanku kaaga bilaabanay faatixada intaadan qarin akhriyin isticaadada la imo cumuumka aayadda laga faa'iidaysanaya ah, ayb wacan abi saciidin alkhudri can ilnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ka warin annahu nebigu kaana wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago ila salaati salaadda markuu isu taago istaftaxa wuu furfuran jiray ah, uma kadibna yaquul wuxuu dhihi jiray muxuu ka wadaa bimacnaa ducadii istiftaaxeen hadda soo marnay buu ahrin jiray uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim min hamzihi wanafkhihi wanafhihi ah, waxaan magan gelayaa billaahi alle alsamiici ee maqalka badnaa alcaliimi ee ogaanshaha badnaa addoommadiisa hadalkoodiiyo sawdkoodana maqalka badnaa axwaashoodana u ogaanshaha badnaa kaasaan magan gelayaa min ashaytaani shaydaankii xaggiisaan ka magangelayaa alrajiimi ee la eriyey ilaahay naxariistiisa laga eriyo laga dayriyey min hamsihi baan ka magangelayaa shaydaanka waalidi waalintiisa waalinta iyo suuxdinta uu dadka ku rido muuta la yidhaha ayib wa nafkhihi iyo kibirkiisa ah, nafkhiga asalkiisa afuufkaa la dhahaa laakiin hadda waxaa laga wadaa siday a'immadu ku fasirayaan waa kibirka oo ruuxa inuu kibir iyo isla weynan geliyo taasaa laga wadaa wa nafhihi iyo shicirkiisa waa gabayga tixda ah, tixda wixii la tiriyo ama gabay ee muxuu ahaaye ama geraar dheh ama buraanbur dheh waxaasoo dhan isla gabay waay waxaasoo dhan baa la yidhaahdaa oo laga wadaa hadda nafdiga laga wadaa nafdiga waxaana laga wadaa shicirka iyo gabayga iyo tixda midda macnaha baailkaa ah xambaarsan oo waxay ka hadlaysa wax shareecada khilaafsan u yahay leanna wax weeyaan eh, inta badan wuxuu ka yimaadaa shayaankuu ka yimaadaa waa kaalahi tabaaraka wa tacala washucaraa'u yatabicuhum alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun marka shucarada inta badan eh, waxaan yani inta badan kuwa oo xumaanta tiriyo oo xumaanta gabyo oo yani xumaanta heeso oo inta badan waa wax shaydaan u waxyooday waa waxyu shaydaan sida haalibka wa nafdihi gabaygiisaan alla ka magangelaya rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi baa wariyey ayib waa soo hormaray xadiidkan waa kii hore wa waa kii aan baabkii dikristiftaax aakhirkiisa kaan ku soo marnay walilhamsati miluhu min riwaayati abi saciid midkuina yidhi waay xadiiska halkaan kusoo sheegnay w maana ayb waxaa u markhaatigacaya xadiidka isaga xadiid cabdillahi bn mascuud oo ibn maajah iyo ibnu khusaymi iyo soo saareen iyo xadiidka jubayr ibn mucim cinda abi daawuud wibni khusayma wadaara qutni wahayrihima labadooda xadiisba waxaa taxsiiniyey alxaafid ibnu xajar sheekhalbaanina sidoo kaleeto wuu sugayaa axaadiistaasi waxay isku waafaqsan tahay siiqadan ah acuudu billaahi samiic alcalim min ashaytaani alrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafdihi sidaasay isu raacinayaan qaarkood acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafdihi ayb marka in sidaa lagu sidaasi muxuu ahaayey isticaadadu ay tahay ayay axaadiistaasi faa'idaynaysaa sidaana waxaa qaatay isticaadada noocaase saa u dhammaystiran alimaam abu xaniifa axmed ibnu xambal isxaaq yani sufyaan athawri baan dhihi lahaa iyo isxaaq ibn ibraahim ibnu rahwiya xandali ayib a'immadaasaa maray sidaas hadda u taallo in loo wada qaato wa qaala ibnu mundir wuxuu yidhi ja'a waxaa yimid nabi nabiga waxaa ka soo arooray sal lay waslam annahu nebigu kaana inuu ha yaquulu mid yidhaahda qabla alqira'ati akhrinta ka hor wuxuu dhihi jiro akhrin jiray acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim sidaasuu ahrin jiray buuri acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim oo sida dadku hadda u badan yihiin akhrinteeda oo sidaas in loo cawdu bilaysooo qiraa'ada ka hor sidaa la akhriyo sida uu sheekh albaani caleyh raxmatullaahi uu leeyahay wax xadiida oo sidaas siiqadaa ku soo arooray ma arkin buu siiqada soo aroortay waa ta hore ama acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim oo keliya ah oo min hamsihi wa nafkihi wa naftihi ayna la soconin xadiis sugan kuma imaanin buu leeyahy sida ay doorteen shaaficiyadu shaaficiyada jumhuurtoodu bima fii dalika imam waxay doorteen siiqada ah acuudu billahi min ashaytaani rajim waxyaalahay deliishadeenn aayada ka a oo aayaddu waxay tidhi faida qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaani alrajiim laakiin waxaa eh, yani lagula dooday oo looga jawaabay aayaddu siiqadii oo lagu isticaadaysan lahaa iyo alfaadii la isticmaali lahaa isticaadada loo isticmaali lahaa aayaddu mayna sheegin soo laakiin waxaa sheegay axaadiistaa sheegtay axaadiista soo aroortayna waa acuudu billahi asamiic alcaliim min ashaytaan rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafdihi taasaa soo aroortay bale ama siiqada iyo lafdiga mayna cabirin saas way marka mar walba waxaa fiican wixii soo arooray baa mar walba fiican ayb ibnu mundir hadalkiisaas uu leeyahay nebiga waxaa ka soo arooray uu leeyahay taqriiban inuu awsadka ku keenaa la filay laakiin awsadka markaan fiiriyey hadalkaasi kuma yaalo ayb meelaha madaantan kolay ka filayay kumaanan arkin wa qaala aswadu aswad wuxuu yidhi aswad bin yaziidin naqaci wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay cumaro cumar baan arkay xiina goortii yaftatixu salaata salaada uu furfuranayo yaquulu isagoo leh subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka uma kadibna yatacawadu wuu magangeli jiray alla tabaaraka watacaala rawahu daara quطni baa wariyey bimacnaa markuu istiftaaxa dhammeeyo acuudu billahi buu markaa jiray ayb waxay ku tusi iyadana mashruuc tahay meesha iyadaa ah inuu ruuxu isticaadaysto waxay isku khilaafsan yihiin a'immadu acuudu way isla ogol yihiin ragcadda ugu horraysa faatixada intaadan akhriyin inaad cawdu billaysanayso laakiin ragcad kasta inaad soo celiso ma laasim baa oo mar kastood faatixada akhrinayso ragcadaha dambe xataa acuudu billahi inaad tidhahdo ma laasim ba mise waxa uun laasima tii u horraysay uun way isku khilaafsan qaar waxay leeyihiin ragcad kasta cinda bidaayati alqiraa'a waa in la soo celiyo waana madhabu aa'ifa min ahli lcilm qolana waxay leeyihiin ma ahee middii ugu horraysay umbaa aayaddu kutusaysaa mooye xadiistuna ku soo aroortay mooye wax takraarka ku kutusaya lama hayo oo in la soo celceliyo saas maanaa adiga waa mas'ala khilaafiya bayna culamaai sunna ayb baabu maa jaaa wixii midbu baabuu yahay fii bismi illaahi araxmaani araxiimi ku yimid ah, bismi illaahi araxmaani araxiim faatixadii baa hadda la faataxadii meelo ka mid ah baa marka hadal ka taagan yahay laba meeloodba wuu ka hadli doonaa baabkan hadda aan dul taagannahay wuxuu kaga hadli doonaa bismi illaahi araxmaani araxiim oo faatixada bisinkeeda ah ma la akhrin mise la akhrin maayo kor maa loo akhrin mise hoos baa loo akhrin wuxuu ka hadli doonaa baabka ku xigana isla bisinka laftiisi ma faataxaduu ka mid yahay sidiisaba ma aayad faatixada ka midaba suuradahoo dhan aayad ka miya mise qur'aankaba ka mid maaha bismi illahi raxmaan si ahaanteedaba ayadana doodeedana meeshaa dambe ku keenaya marka bismillaahidii baa la taagan yahay ja'a wuxuu baabu yaabay fi bismi illaahi ku yimi can anas bni malikin qaala wuxuu uhi sallaytu waan tukaday maca nabiy nabiga la jirankiisa sal ly waslam nabigaan la tukaday waa abi bakrin iyo wa cumara iyo wa cumaana nebiga iyo saddexdiisii khaliifee ka dambaysay baan ku tukaday gadaashooda falam asmac ma aanan maqlin buu yidhi axadan ruux oo minhum ayaga ka mid a ah, kaasoo yaqra'u akhrinaya bismi illaahi araxmaani araxiim raa waxaa wa muslimun iyo muslim baa wariyey anas wuxuu leeyahay haddaan ku daba tukaday abuubakarna ku daba tukaday cumarna ku daba tukaday cumaanna ku daba tukaday intooda midna asagoo faatixada bismi illaahi araxmaan ka hormarinaya ma aanan maqal ma aynan ahrin jirin buui ma aanan maqlin ayagoo ahrinay aa'ib ma aanan maqlin lababa way suuroobi kartaa inay ka tagi jireen oyna ahrin jirinba in ay hoos u ahrin jireenoo aynan maqashiin jirin dadka labadaba macnahaasi waa ixtimaali karaa waana tafsiirkeedana waa u tegi doonnaa kee badan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan sallaytu buuhi waan tukaday anas haddaan ahay khalfa rasuulilahi sal lay waslam nabiga gadaashiisaan ku tukaday wa khalfa abi bakrin wa cumara wa cumaana fa kaanuu waxay ahaayeen laa yajharuuna kuwa aan kor u akhriyin bibismi illaahi araxmaani araxiimi kor mayna ula jahri jirin oo mayna ahrin jirin rawaxa wariyey axmed waannasaa'iyu biisnaadin bay ku wariyeen calaa shari saxiix calaa shari muslim waay ayb waxaa soo sidoo kale taxaawi sheekh wuu saxiixinayaa calaa shari muslim marka waa sugan yahay wuxuu inoo fasiray lafdigani xadiiska lafdigiisa hore oo dhahaya ma aanan maqlin ayagoo akhrinaya tanina muxuu yidhi fa kaanuu laa yajharuuna kor maynan u akhrin jirin bibismi illaahi araxmaan araxiim kor umaysan akhrin jirin maxaa laga fahmaya hoos bay akhrin jireen saas daraaddeed lafdiga hore nafyu samaac waa nafyuljahri waay xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah baa wuxuu leeyahay alfaadda xadiidka sida lagu jamcinayo waxa weeye sidan soo socota fatariiqu ljamci bayna hadihi alalfaad xamlu nafyi alqiraa'ati cala nafyi asamaac wa nafyu asamaaci cala nafyi ljahri ma aanan maqli jirin ma aysan la jahri jirin waay ayb ma aynan ahrin jirinna ma aanan maqli jirin waay saasaa lagu fasiraya khulaasada maxaa soo baxaya way akhrin jireen laakiin kormayna u qaadi jireen saasaa soo baxaysman marka laysku celceliyo alfaada xadiidka anas weli axmed waxaa u wa muslimin iyo muslim waxaa u min xadiidi anas weeye sallaytu waan tukaday buuhi anas khalfa nabiyi nebiga gadaashiisaan ku tukaday sala allahu calayhi waaalih wasalam wa abi bakrin wa cumara wa cumaana fa kaanuu waxay ahaayeen yastaftixuuna kuwa furfurta oo bilowda bilxamdi lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay salaadooda ka bilaabi jireen laa yadkuruuna ma ayna sheegi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim fii wali qiraa'atin akhrinta bilowgeeda walaa fii aakhiriha iyo dhammaadkeedoo toona kumayna sheegi jirin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin unbay ka bilaabi jireen bismillaahida bilowgana maan mayna sheegi jirin markay qiraa'ada dhammeeyaanna bismillahi mayna dhihi jirin bismillaahi meella kuma imaan jirin buu lehay taana maxaan dhahayna laa yadkuruuna wuxuu ka wadaa marka ay bimacnaa jahratan laa yadkuruuna jahratan mayna kor u sheegi jirin ama qarsoodi weli cabdilaahi bni axmed waxaa u sugnaaday fii musnadi abiihi aabbihi musnadkiisa wuxuu ku warinayaa can shucbatana ka warinaya shucbat bn alxajaaj can qataadatanaka warin ibnu dicaama can anasin qaala wuxuu sallaytu waxaan tukaday khalfa rasuulilahi sal lay waslam wa khalfa abi bakrin wa cumara wa cumaana falam yakunuu ma aysan ahaan jirin maynan ahayn yastaftixuuna kuwa furfurta alqiraa'ata ahrinta bibismi illaahi araxmaani araxiim ma aynan ku furfuran jirin mausan maqli jirin buu ka wada sida aanu alfaadda hore ugu soo sheegnay qaala shucbatu wuxuu idhi faqultu waxaan idhi liqataadata qadaata waxaan ku idhi anta adiga miyaa samictuhu maqlay min anasin ka naxnu annaga ayaa sa'alnaahu weydiinnay canhu xaggiisa shucba wuxuu daba joogaa sheekhiisa qataada mudallis buu ahaa oo wuxuu ka mid ahaa ragga caanka ku ah shucba marka wuxuu ahaa nin aad hubsiimo badan saas daraaddeed wuxuu dhihi jiray wax alla waxaan qataado idinka wariyay anaa idinka hubiyey hubintii bay marka ka wuxuu ku yidhi maadaa ka maqlay anas ha annagaa weyddiinoo ka maqlay buui khalaas tadliiskii meesha waa ka baxay marka marka yani maqsuudku sidaa wey wlinasaaiyi nasaai waxaa u sugnaaday fii sunanihi can mansuur ibnu zaadanna uu ka warinaya anas ibni malikin qaala wuxuu idhi sallaa binaa waxaana tujiyey rasuulullahi sala allahu calayhi waaalih wasalam baana tujiyey falam yusmicna ma uusanna maqashiinin qiraa'ata bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaan raxiim akhrinteedana muusan wa sallaa binaa waxaana tujiyey abuu bakrin wa cumara baana tujiyey iyaguna falam nus falam nasmachaa bismi illaahi araxmaan raxiim ma aanaan maqlin minhumaa labadooda kamaanaan maqlin ah. sanadkiisu waa saxiix aarkaas waxaan ujeedaa xadiikaasi mansuur eh, waxaan dhilaha nasaa'i lafdigiisaasina waa saxiix kuwii horan buu la marka ninka la yidhaahdo anas ibnu maalik wuxuu ku yimid alfaad kala duwan alfaaddiisa kala duwanna qaar ka waa ka keen sheekhu ugu horreeya maanaan maqli jirin waay lafdiga xiga maynan la jahri jirin waay kor mayna u qaadi jirin lafdiga xiga mayna sheegi jirin waay lafdiga xiga waxa weeyaan maynan ku furfuran jirin waay lafdiga xigana maynanna maqashiin jirin waay alfaad kala duwan way marka alfaaddaa kala gedisanee hal xadiioo anas uu leeyahay ku soo aroortay waa jamcintoodii qaabka laysu waafajinayo waa qaabka marka aan ka soo sheegnay alxaafid ibnu xajar oo muxuu ahaayey macnaha waxaa laga wadaa kor umuunsan qaadi jirin kamana ayna tegi jirin laakiin way ahrin jireen wayse qarsan jireen hoos bay u jireen sidaasaa alfaada laysugu keenayaa buu leeyahay xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah fii fatxi ilbaari wan cabdilahi bni muqafal qaala wuxuu yidhi samicanii waxaa i maqlay abii aabbahay baa i maqlay abii cabdilahi bni ayaa i maqlay buu yidhi wa can ibni cabdillaahi bni muafal dheh yaiid yaiid baa laleh yaziid ibni cabdillaahi ibni muafal ayb qaala wuxuu yidhi samicanii waxaa i abi aabbahay baa i maqlay waa taabici walxaal ana anigu aquulu aan leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim anigoo oo kor u qaadahayuu aabbahay i maqlay buu fa qaala wuxu uhi yaa bunaya wiilkaygiiyow iyaaka waalxada waxaanuu kala digayaa adiga iyo bidcada bidcada iska jir xadadku waa ma staxdaahu nnaasu fi ddiin waa waxay dadku dib ka keeneenoo diinta soo geliyeen waa bidcada laga wada qaala wuxuu yidhi ibnu cabdillaah yaziid ibnu cabdillahi wuxuu yidhi walam ara ma aanan arkin buu min asxaabi rasuulillahi sal lay waslam xaal uu saxaabada nebiga ka mid yahay rajulan nin ninkaasoo kaana uu ahaaday abqada mid loo nacay badan yahay ilayhi xaggiisa xadaan bidco filislaami islaamka dhexdiisa minhu aabbaha xaggiisa aabbe saxaabada dhexdooda nin xada iyo bidco ka neceb saxaabada kuma arag buuri ah, wax diinta lagu soo daro horay aan u jiri jirin ninka saxaabada ugu necab buu ahaan jiray ah, ayb walam ara ma aanan arkin buuhi min asxaabi rasuulillahi rajulan nin oo kaana uu ahaaday abqada mid loo nacay badan yahay ilayhi xaggiisa looga nacay badan yahay ilayhi xaggiisa xadaan bidco fi lislaami islaamka dhexdiisa minhu aabbahay xaggiisa fa innii anugu sallaytu waan tukaday buuri intaasi marka jumladaasi jumladaasi walam ara min asxaabi rasuuliillah ilaa aad ka gaadho fi lislaami minhu intaasi waa jumla ictiraadiya jumladaasi hadalkay soo dhexgashay oo wuxuu u soo dhexgeliyey inuu tilmaamo aabbihii inuu bidcada ku adkaan jiray aadna u necbaan jiray laakiin hadalku siduu isu saaran yahay waxa weeye mxua ah, yaa bunaya iyaaka walxadaa qaala aabbahay markaa wuxuu yidhi fa innii sallaytu maca rasuuliillahi wa maca abi bakrin hadalku saas isu saaran yahay wailaa jumladan dhexe soo gashay waa jumlo ictiraadiya la yidhahda fa innii anigu buuhi sallaytu waan tukaday maca rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam wa maca abi bakrin wa maca cumara wa maca cumaana nebigii khulafadiisa saddexdae ka dambeeyey baan gadaashooda ku tukaday falam asmac maanan maqlin buuhi axadan ruux oo minhum iyaga ka mida ah, oo yaquuluhaa bismillaahida dhahaya oo ahrinaya ma maqal buuhi falaa taqulha hadhihin buuhi idaa goortii anta adigu qara'ta aad ahrinayso hadhihin ha ahriin faqul waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina dheh halkaa ka bilow meeshaasay ka bilaabi jireen amaa bismillaahi inaad tidhaahdo warkaasi waa war dambe rawahu lhamsatu shantii baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye waa aciif xadiikaasi xadii sugan maaha ciladiisuna waxa weeyaan yaziid ibnu cabdillaahi bn muqafal ayaa majhuul ah cala araajix waa majhuul lxaal nin tawhiiq loo haya ma ah mar hadduu majhuul yahayna waa daciif sidaasuuna xadiidkani daciifa yahay waxaa daciifiyey ibnu khusayma ibn cabdilbar khatiibu lbaqhdaadi alimaamu nawowi iyo sheekh albani iyo hayrkood waxay leeyihiin xadiiskani xadiis sugan maaha saas daraaddeed baa waxay ku radiyeen ninka la yidhaahdo alimaamu tirmidi oo xadiidka taxsiiniyey bacdu albaaxiiin oo kaloo taxsiininayana waan arkay laakiin culimmadaas waa bal waxay leeyihiin waa min tasaahuli tirmidi tirmidiga tasaahulkiisuu ka mid yahay marka ma waa daciif wamacnaa qawlihi odhaahdiisa sheekhaa wata hadalkan marka wa macnaa qawlihi odhaahdiisa macnaheedu waxa weye laa taqulha uu yidhi wa qawlihi uu yidhi laa yaqra'uunaha aw laa yadkuruunaha aw laa yastaftixuuna biha ay jahran baa laga wadaa taasi waa fiqhiga mu'alifka waay alfaadii o dhan buu kuu soo ururiyey laa taqulha ha dhihin oo xadiiskan dambe ku jirta laa yaqra'uunaha oo anas ku jirta laa yadkuruunaha oo anas ku jirta laa yastaftixuuna biha oo xadiiska anas ku jirta kulli waxaa laga wadaa ay jahran si muuqatoo la maqlayoo sare maynan ugu furfuran jirin mayna u ahrin jirin mayna u sheegi jirin sidaasaa laga wadaa waa sidii uu xaafid ibnu xajar ku jamciyey marka nafyigoo dhan waxaad ku xambaaraysaa nafyuljahri biha ayaa lagu xambaarayaa waxaan dhihi yani eh, eh, nafyinta uu anfinayo waxaa lagu xambaarayaa bimacnaa maynan eh, mxuuaha la jahri jirin saas sax ayb bidaliili qawlihi maxaa daliilu ah in macnaha laga wado bidaliili qowlihi odhaahdiisa uu yidhi ayaa daliilu ah fii riwaayatin uu dhexdeeda oo soo hormartay riwaayadii soo hormartay wuxuu ku yidhi laa yajharuuna biha ma aynan la jahri jirin taasaa daliilu ah kaasina yadullu wuxuu ku tusayaa calaa qiraa'atihim akhrintooda ay bisinka akhrin jireen calaa qiraa'atihim akhrintooda lahaa ay bisinka akhrin jireen siran si qarsoodi ay u akhrin jireen waxaa laga fahmayaa inay qarsoodi u akhrin jireen sidaas daraaddeed wixii sidaa ka soo hadheen nafyigoo dhan waxaa lagu ambaarayaa nafyuljahri biha baa lagu xambaaraya sidaasuu sheekhu maray waana madhab aa'ifa min ahli ahlilcilmio ay ku jamcinayaan axaadiista an qataadata waxaa laga warinaya qaale wuxuu yidhi su'ila waxa la weydiiyey anasun anas baa la weydiiyey kayfa sideebay kaanat ahayd baa layidhi qiraa'atu nabiy nebiga ahrintiisa sal lla lay waslam nebigu u ahrin jiray ah, qaala wuxuu kaanat waxay ahayd maddan jiidid iyo taagid bay ahayd qur markuu ahrinayo wuu jiidi jir waa taagi jiray uma kadibna qara'a wuu akhriyey ibni ninka la anas wuu ahriyayoo maddigiibuu marka yuu caddaynaya sidan u ahri bismi illaahi araxmaan yamuddu taagi jiray buuhi bismi illaah wayamuddu wuxuu taagi jiray biraxmaan wayamuddu wuxuu taagi jiray biraxiim saas mana rawahu albukhaariyu baa madiga waxaa laga wadaa midna waa madiga abiiciga ah. mad abiiciga ku jira raxmaanka iyo raxiimka iyo bismi illaah iyo waa mad abiici ah alraxiimida markii lagu istaagana madkii caaridi sukuunkaabaa markaa gelaya marka waxoogaa way ka rab laakiin taagidaasuu ka wadaayo kelimo walba goonideedu u taagi jirayoo uu u sugi jiray w manaa saasaa laga wada rawal bukhaari baa wari xadiidka waxaa daliishaday culimmada qabta in bismi illaahi araxmaani lala jahro oo sida faatixada inteeda kaleba kor loogu akhrinayo bisinkana kor loo akhrinayo xaggay ka qaateen waxay yidhahdeen anas markii la weydiiyey qiraa'adii nebiga wuxuu yidhi nebigu wuu taagi jiray bismillaahi buuna ka bilaabay saasay dheheen ayib waana ay deliishadaan shaaficiyada iyo culimmo kale oo qaba in bisinka kor loo akhrinayo ayib laakiin waxaa loogu jawaabay oo axaadiistan waxyaale lagaga jawaabay ka kow horta kuma tusayo kumana cadda xadiidku salaad dhexdeed inuu ahaa sooma xadiidku qiraa'adii nebiga guud ahaan ayay su'aashu ku timi taasuuna aan iska jawaabaya annagana maxaan ka hadlaynaa salaada dhexeedaan ka hadlayna sooma marka wax weeyaan yacni mawdiculistidlaalka waa ka baxsan yahay waa caam waxaan ka hadlaynana waa mawdic khaasoo salaadda dhexdeedii ah taa waa loogu jawaaba jawaabo kalena waa laga bixiyaa وعن بن جريج رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها iyada su'ilad waxaa la weydiiyey can qira'ati rasuuli اllahi sal اllahu عalayhi wasalam nabiga akhrintiisii baa la weydiiyey siduu wax u akhrin jiray faqaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yuqaطicu mid googooya qiraa'atahu akhrintiisa aayatan aaya aayad aayad buu u googoyn jiray yani aayad aayad buu ugu istaagi jiray qira'ada ayb bsm اllaahi الرaxman الraxiim alxamdu llaahi rb اlcaalamiin alraxman الraxiim maliki ywm اddiin aayad walba waa ku istaagi jira raw axmed baa wariyo abu daawuuda waa xadii saxiixa wey sidoo kale waxaa deliishanaya culimmada qabta in bisinka kor loo qaaday oo waxay yidhaahdeen umu salama markii la weydiiyey xadiis sidee nebigu wax u jiray bisinkay ka bilowday taa waxaa laga qaadan bay leeyihiin in bisinka isagoo kor u akhrinaya ay maqashay laakiin tii horay la mid tahayo xadiidku kuma cadda salaad kama hadlayo xadiisku waa caam qiraa'adii nebigae guud bay ka hadlaysaa sidaas daraaddeed looma salimin loomana ogolaanin qolyaha yidhi bisinka kor baa loo qaadaya istidlaalkooday xadiidkan deliishadeen ishkaalaad iyo jawaabo fara badan baa ku jira sariix kuma aha adiga waxa weeyaan fisinka oo kor loo qaado wax xadiisa oo saxiixa oo sariixo ku sugan ma jiro xadii marfuuca oo haddana ku cad oo haddana sugan lama hayo axaadiista loo deliishaday ama waa saxiix laakiin kuma cadda istidlaal ahaan sida axaadiistan labadan xadiis hadda meesha yaalloo kale ama waa axaadiis daciifon sugnayn labadaa mid waa oo muxuu ahaayey sanadkeeduba uusan sugnayn culimmadu marka saddex ra'yi bay masalada ka qabaan qaar waxay qabaan bisinka sidiisaba in la sheego sax maaha isagoo dhan ba ha laga tago ama faatixa akhri ama suurad kale akhri bismillaahi oo dhan ba ha akhrin kaba tagba waana madhab daa'ifa min ahli alcilmi waay ah, culimo fara badanoo muctabiriin ah imaamu awsaaci maalik abu xaniifa daawuudin اaahiri riwaaya can axmed bisinka ha laga tagay leeyihi qaarna waxay leeyihiin bisinka ha la akhriyo oo sida faatixada loo akhrinayo ha loo akhriyo hana lala jahro oo kor ha loo qaado waana madhabka shaaficiyada qolana waxay leeyihiin ha la akhriyo laakiin ha la siraysto oo hoos ha loo akhriyo faatixada inteeda kalena kor ha loo qaado madhabkaasuna waa madhabu kaiiri min almuxadiiin culimada xadiidka in badanoo ka mida qabta waana acdalu almadaahib fi lmas'ala yani mas'alada madahibta iyo yani aqwaasha ku jirta waa qowlka ugu roon ee ay nusuustu isugu imaan karta wa sidaas man waana madhab axmed ibni xambal eh, raximah llahu tacaala marka taasaa ah xoog badan kaasaa xoog badan in bisinka hoos loo dhigo laakiin aan laga tagin ayib masaladu marka waa masala noocaasa waxaase eh, in la ishaaro oo la tilmaamo mudan masaladu mar hadday cinda salaf ay masaa'il khilaafiya tahay masale khilaafiya oo oy ku kala aragti duwanaayeen nin yidhaahda kor ha loo akhriyo mid yidhaahda hoos ha loo akhriyo mid yidhaahda haba laga tago masaladu mar hadday khilaafiye tahay bayna a'immati sunna bal bayna asaxaaba ay khilaafiye ahayd masaa'isha noocaasoo kale ah cidda daliil ahaan ugu qanacda masaa'isha ma gasho bidcada iyo ibtidaaca iyo ma gasho waa masaa'il ijtihaadiyo khilaafiya la yidhaahdaa cidda kugu khilaafsan masalo laysku khilaafi karuu kugu khilaafay masalo laysku khilaafi karo saxaabadiina isku khilaafeen xadiis marfuuca oo saxiixa oo sariixa oo sheegaya in lala jahrayo ma hayno laakiin saxaabada qaar ka ay ka sugan tahay maalan cumar ibnu khataab radi waxay ka sugan tahay bisanadin saxiix inuu la jahri jiray waxay ka sugan tahay cabdulahi bni sidoo kale inuu la jahri jiray cabdulahi bni zubayr way ka sugan tahay la jahri jiray cabdulahi bni cumar fii bacdi alasaniid waturuq waxaa ka sugan inuu la jahri jiray marka masaladu kaanat mas'ala khilaafiya bayna asaxaaba bacdahum taabiciintii kaanat masala khilaafiya bayna ala'imma asxaabi almadaahib iyo hayrkoodba kaanat masala khilaafiya masaa'isha noocaas oo kale a ah, marka yacni waxa weeyaan ruuxii qanaacaad khaasa ka qaata oo markaa daliilkaiyo adilada intuu fiiriya saa u qaata markaasi ama muqallidahoo aanba waxba kala saari karin oo sheekhiisu iska taqliidiyo saa ku raacaay lama eedo lagulamana dagaalamo furqo iyo qaylana lagama oo kale ah dabiicadda loola mucaamalado sidaas wa salafku ayagoo isku khilaafsan baa haddana lagu kala socday soo ma in walba tiisuu watay hadduu shaafici ku hor marana oo axmed uu tujinahayana bismillahi raxmaan raxiim kor buu u qaaday hadduu axmed tujinayana bismillaahida hoos buu u dhigany hadday abu xaniifa timaadana wuuba ka tegiba baladu sidhe haddana maca daalika way isku daba tukan jireen soo ma raggaas intooda badna ardi iyo waxay su ahaayeen sheekhiyo marka yasacunaa maa wasicahum ah, manhajka sadaa saas waa raggaas dariiqoodii iyo siday masaa'ishan ula mucaamaloon jireen baa sax ah laakiin araada mid ka ah intaad ku qanacdo wixii ka soo hadhay waa bidca inaad tiraa sax maaha saas sax masaa'isha aan daliilka lahayn ama cinda asaxaaba aan masaa'il khilaafiya ahayn ee muxdadka ah waa qaabkaasaa loola dhaqmaa ama masaa'isha noocan oo waxaa ka mida maalan qunuudkaoo kalea ka mida waxaa ka mida masaaisha hilibka geelu weysada ma jabiya mise ma jabiyo isagoo nas kusoo arooray haddana waa masle khilaafiya masaaisha noocaasoo kalea marka ijtihaadiga ah ama daliilkeedaa muxtamil ah ama daliilkii baan sugnaanin dabeecadaasaa loola dhaqmaa oo muxuu ahay manhajku u ahaa salafku ridwaan ullahi calayh nacam hmm. qofka gebigeedba ka tago hmm. bismillah ka mid ma tahay faatixada aayad ka mid mise aayad ka mid ma ah halkaas faatixada ka mid ma tahay mise ma ah bismillaah waa baabkan inoo soo socda waa minhaaj lama hor hortay dhihi jireen soomaalida marka insha allahu tacala waa baabkan inoo soo u baabeeyeyba ah, waxa hadda laga doodayo baabkani ku saabsan yahay waxa weeyaan ma lala jahrayaa mise lala jahri maayo ama laf ahaanteedu bismillaahida qur-aan ma ka mid tahay mise kamid ma faatixada ka mid ma taha mise ma aha waa baabkan soo socda tan haddii la yidhaahdo waxay u xoog badan tahay in la siraysto bisinka laakiin haddana waa masalo ijtihaadiya oo khilaafiya wa waxaa loola mucaamaloonayaa marka mukhaalifka kugu khilaafsan masaajijta ijtihaadiga ah khilaafkeeda iyo ijtihaadkeeduna uu saa'iqa yahay dabeecaddii iyo qaabka ay salafku ula mucaamaloon jireen bismillaahidii ayuu baab u yahay hal hiya iyadu min alfaatixati faatixada ka mid miyay tahay wa awaa'ili suwari suuradaha bilowgooda ka mid miyay tahay am la mise maya waa laba masalo faatixada horta gooni ahaanteeda bismillaahi ma aayad ka midaba taasi waa masalo masalada labaad suuradaha kale ee qur'aanka bismillaahida u horaysa ma aayad suuraddaa ka midaba mise kamid mid maaha waxa weeye faatixadu qur-aanka ka mid ma waxaan dhihi lahaa bismillaahida waan ka wada bismillaahidu qur-aanka kamid mata mise kamid ma maaha haddii la yidhaahdo ka mid weeye ma suurad kastay raacsan tahay oo aayad suurad kasta ka mida miya mise waa un hal aayad oo qur-aanka ka mida oo ma soo noqnoqonayso faatixada gooni ahaanteeda marka loo yimaado ma ka midba mise ka ma ah masaladu doodeedu halkaasay maraysa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi rasuulku wuxu man sallaa ruuxii tukada salaatan salaad tukada salaadaasoo lam yaqra' uusan akhriyin fiihaa dhexdeeda bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa waa umulkitaab fa hiya salaadaasi khidaajun waa naaqis salaadaasi waa salaad dhiman ayb yaquuluhaa wuxuu leeya nebigu sal lay slam alaaan saddex goor buu leeyahy fa qiila waxaa la yidhi abu hurayre waxaa lagu yidhi innaa anagu nakuunu waanu ahaanaa waraa'a alimaami imaamka gadaashiisaanu ahaanaa imaam baan ku daba tukanaynaa fa wuxuu yidhi iqra' akhri biha iyada fi nafsika naftaada dhexdeed hoos ahaan u ahri markuu wariyey salaad faatixa la'aani waa salaad kala dhiman nabiga ka wariyay baa su'aashani ku timid abu hurayra waxa layihi abu hurayre garannay markaan keligeenna tukanayno markaan imaam nahayna garannay laakiin markaan imaam ku daba tukanayno qiraa'adiisa dhegaysanayno maxaan samaynaa faatixadii ma akhriyayna markaasaa wuxuu yidhi iqra' akhri biha iyada fii nafsika hoos ahaantaada u ahri masaladaau tegi doonaa fa innii anugu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalam yaquulu leh qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla qasamtu waan qaybiyey buu alla yidhi asalaata salaadii baynii wa bayna cabdii aniga iyo adoonkayga dhexdannadaan u qaybiyey nisfayni labaanan u qaybiyey aniga addoonkayga dhexdaanna baan salaadii laba u qaybiyey qaybna isagaale qaybna anaa la wa walicabdii addoonkaygana waxaa u sugnaaday maa sa'ala wuxuu i weydiisto fa idaa qaala alcabdu salaadaa la qaybiyey marka ujeeddadaad fahane salaada la qaybiyee soo socota waa faataxadii faatixadii baa waxaa laga cabiray salaadii o dhan sida loo qaybiyena waa sidan faidaa goortii qaala uu yidhahdo alcabdu addoonku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa bilowgii faatixada sooma qaala allahu alla wuxuu dhahayaa xamidanii wuu imahdiyey cabdii addoonkaygii waa imahdiyey ilan alxamdu mahad allah iskale iyo ammaan rabbi alcaalamiina uunka iska lahaaye rabbiga u ahaa ayaa ammaan iskaleh intaa markaad dhahdo alla wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygii waa i ammaanay fa ida goortii qaala uu yidhaahdo addoonku alraxmaani alraxiim qaala alla wuxuu odhanayaa anaa wuu ammaan celiyey calaya korkayga cabdii addoonkaygu anaa calaya ammaan celin waaye mar markaad ammaanto ammaanta labaad ta saddexaad ahanaa baa la min ahanyi baa laga keenay wa walcadfu shayga markaad ku laabato ama laabta la yidhahdaa anyiga saas daraaddeed shekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah siduu rajaxayo anaaga waxaa la yidhaahdaa waa in ammaan labaad iyo saddexaad aad ku celiso xadiiskanuuna u deliishanaya leanna alxamdu lilaahi oo bilowgii ah alla wuxuu yidhi xamidanii cabdii alraxmaani alraxiim oo sifaatkii rabbi uu sheegayna waxa uu yidhi anaa calaya cabdii mar labaad buu i ammaanay faidaa goortii qaala uu yidhahdo addoonku maaliki yowmiddiini markuu yidhaahdo qaala rabbi wuxuu dhahayaa majadanii wuu isharfay cabdii addoonkaygu yacni waxa weeyaan waa qiraal uu qirayo ee laba arrimoodba aakharo iyo maalin is-abaalmarin inay jirto waa qiraal waa midda labaade maalinkaa iyo arrimihiisana inuu alle keliya gacanta ku hayo labadaas isla xambaarsantah maaliki yowmiddiin qaala rabbi wuxuu idhi majadanii cabdii wa qaala maratan mar kale wuxuu yidhi fawada wuu bandhigay ilaya aniga cabdii addoonkaygu arrimihiisa ii bandhigtay maaliki ymddiin waidaa goorti qaala uu yidhaahda addoonku markuu dhaho iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaala alla wuxuu leeyahay haadaa kani baynii wa bayna cabdii aniya addoonkaygay noo dhaxaysaa maxaa laga wadaa waa xaqii aan ku lahaa waay aniya addoonkay noo dhexaysaa muxuu alla ku xaqullaahi cala alcibaad an yacbuduuhu waay soo marka baynii wa bayna cabdii waa xaqii addoonkayga aan ku lahaabaa laga wada aniga addoonkay noo dhexaysaa taas ayb weli cabdii addoonkaygana waxaa u sa'ala wuxuu weydiisto waa diyaar marka ah, mar haddaad xaqii rabbi qirtay oo tidhi keligaa baan ku caabudi keligaa baana kaalmo ku weyddiisan xaqaagiina meeshaasaan dhigo diyaar baan u ahay markaasi waxa weeye waxaad rabta warsawe marka ah inta horeyaa iska leh allah baa iska leh waa ammaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi اddiin intaasi waa ammaanoo allah leh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinna alliya addoonkay u dhaxaysaa aaway intii addoonku lahaa marka ya walicabdi maa sa'ala wuxuu weydiisuu leeyay marka halkanay ka bilaaban marka faidaa goortii qaala uu yidhahdo addoonku ihdinaa allow na hanuuni alsiraada jidkii nugu hanuuni almustaqiima ee toosnaa siraada aladiina kuwii jidkooda nagu hanuuni ancamta calayhim aad u korkooda hayrilmaqduubi kuwaad u cadhootay aan ahayn calayhim korkooda waladaalliina kuwa lumayna aan kuwa aad u oo camalka ka tegey iyo kuwa lumay oo cilmiga ka tegey labadaa midna aan ahayn waa yahuudiya nasaarada kuwaa jidkay mareen aan ahayn laakiin jidkee ah jidkii kuwii toosnaaye jidka toosan qaadeed u nimcaysay oo sidiiqiinta iyo nebiyada iyo shuhadada iyo saalixiinta iyo kuwaas jidkooduna muxuu ahaa waa ariiqulcilmi annaafic walcamal asaalix kuwaa jidkooda allow nagu hanuuni labadaa jidna allow naga duw taasi waa intii addoonku lahaa soo ma wuxuu leey marka qaala rabbi wuxuu leeya haadaa kani licabdii addoonkaygu u sugnaaday walicabdii addoonkaygu wuxuu leeya maa sa'ala wuxuu warsado soo marka salaaddii waa la qaybsaday rawa waxaa wariyay aljamaacatu jamaacadii baa warisay ila albukhaariya waban maajah salaaddii waa la qaybsadayoo allan iyo adigana waxbaa idinka dhexeeya allana goonibu waxuu leeyahay adiguna gooni baad waxuu leedahay salaadda la qaybiyey maxaa laga wadaa ya faataxadii baa la qaybiyey waa faataxada akhrinteedaa marka salaaddii oo dhanba laga cabiray soo ma maxay ku abu hurayrana maqsuudkiisa waa intaa salaadiba waa faataxo faataxa la'aanna waa salaad la'aan maxaa yeele haddaadan faataxaba akhriyinba hade maxaad qaybsateen maxaad ilaahay siisay maxaad adugu leedahay maxaa idiin dhexeeya waxba ma haysid waaduun iska taagantah sidaasuu abu hurayre ka wadaayo maslada saasuu u daliishanaya laakiin maqsuudku waxa weeye maqsuudku waxa waaye xadiiskan waxaa daliishanaya culimmada qabta bisinku faatixada ka mid xagee ka deliishanaya allah wuxuu yidhi salaaddii aniya addoonkayga ayaa qaybsannay dhexdaannana u qaybiyey soo ma faatixadaana laga wadaa faatixadii la qaybiyeyna waxaa laga bilaabay xagee alxamdu lilaahi baa laga bilaabay bismillaahi awa marka bismillaahi qaybta ma gelin xagga allana laguma sheegin dhanka addoonkana laguma sheegin inta u dhaxaysana laguma sheegin marka bismillaahi faatixadaba ka mid maaha qolada tidhi iyo culimmada qabtaa daliishanaya xadiiska maqsuudku waa inta wacan abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sal lay slm nabiga wuxuu ka warin annahu nebigu qaala inuu yidhi inna suuratan suurad oo min alqur'aani qur'aanka ka mida ah. alaaثuuna aayatan soddon aayadood wey shafacad way shafeecday lirajuli nin u shafeecday oo yuu ergiis xataa ufira lahu ilaa loo dhaafay oo loo dembi dhaafay wa hiya suuraddaasuna tabaaraka aladii biyadihi lmulku waa suuratu tabaarak alla wuxuu yidhi wuxuu nebigu ur sal lay wasalam waxay u shafeecday nin oo ilaahay ula hadashay ilaa loo dembi dhaafay suuraddaasina waa soddon aayadood rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda watirmidiyu xadiikaasi waa xadiid xasan ah ayb tabaarak waa soddon aayadood oon bisinku ku jirin wa sheekhu wuxuuhi marka walaa yakhtalifu ismay khilaafsana iskuma ay khilaafsanaa alcaadduuna kuwa wax tiriya ee aayadaha tiriya annahaa tabaarag alaaثuuna aaya soddon aayadood inay tahay biduuni tasmiya isagoon bisinku ku jirin yacni ijmaac wey waa laysku waqfaqsan yahay biduuni khilaaf suuratu tabaarak inay soddon aayadoodon bisimku ku jirin inay tahay ayb hadduu nebigu marka suuratu tabaarak waa soddon aayadood waxayna u shafeecday ninbay u shafeecdoo laga aqbalay soddon aayadood bisinku marka ka mid ma aha w waxaa deliishanaya ku tagtayee qabta bisinku xataa suuradaha qur-aanka ka mid maaha iskaba dhaa faataxadeed xataa aayadaha qur-aanka ka mid maaha qolada qabtaa daliishatay oo qoladaan soo sheegnay maxaa yeele waxay leeyihiin hadduu ka mid yahay nebigu wuxuu dhihi lahaa suuraddaas oo soddon iyo kow aayadood ah laakiin soddon waxaa loo yidhi bimacnaa bisinkaan meesha ku jirin saasay u daliishanaya wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi baynaa waqti rasuululahi sal ly waslam rasuulku daata yowmin maalin bayna adhurina dhexdannada uu joogo filmasjidi masaajidka dhexdiisa id markaas aqfaa uu miyir daboolmay iqfaa'atan miyir daboolmid waxoogaa yacni yani e, uu yarahaa seexday oo waxaa tegay dareenkiisaa yar tegay uma kadibna kor buu u qaaday ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday mutabassiman asagoo muusoonaya ayuu soo kacay oo soo toosay faqultu markaasaa waxaan idhi buu idhi haddaan anas ahay maa adxakaka maxaa kaa qosliyay yaa rasuula rasuulka ilaahay maxaad la qosasha qaala wuxuu uhi nazalad waa la dejiyey calaya korkayga aanifan hadda mar dhow suuratan suurad baa laygu soo dejiyey haddaa suurad laygu soo dejiyey faqara'a markaasuu akhriyey nebigu sal ly waslam bismi illaahi alraxmaani alraxiim inaa acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar ah, aayaddaasu ahriy bismi illaahi alraxmaani alraxiim buu ku bilaabay inaa anagu acطaynaaka waan ku siinay webiga kawar layidhahdaan ku siinay ee fasalli tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko wanxar gawrac oo dhuundhow lirabbika wa waxaad qalaysana alla dartii u qal maxaa yeele inna shaani'aka ka kaa cadhaysiinaya ama ku huwa isaga ayaa alabtaru midka dabago'an ah khayr adduuniya mid aakharaba ka ku necabee kaa cadhaysiinaya ka dabago'an qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam atadruuna miyaad ogtihiin mal kawharu kawharku wuxuu yahay kawharkaa laysiiyey miyaad garanaysaan wa qaala wuxuu uhi wadakara alxadiia buu sheegay xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeyaan atadruuna malkawar markuu nebigu yidhi waxay yidhahdeen allahu rasuulu aclam ilaahay baa yaqaanay rasuulkiisa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam huwa nahrun wacadaniihi rabbii fi ljanna waa webi ilaahay ii yabohayo jannada dhexdeeda aaniyatuhu akaru min cadadi alkawaakib weelashiisuna ay ka badan yihiin tirada xidigaha tariduhu calaya ummatii fayukhtalaju alcabdu minhum anigoo joogay aad ummadaydu ku soo arooraysaa way imaanaysaa markaasaa mid iyaga ka mida addoommadii ka mida baa la qabsanaya dhinac loola leexanaya waa laga celinaya fa aquulu waxaan leeya yaa rabbii innahu min ummati rabbiyow ummaddaydii buu ka mid yahay kan la sii wato ee darka loo diiday iyo webiga markaasaa waxaa laleeyahay buu nebigu sal ly waslam innaka laa tadri ma axdaduu bacdaka ma taqaanid waxay gadaashaa la yimaadeen ayagoo ummadaada ka tirsanubaad ogeyda laakiin waxbaa kaaga dambeeyey way leexdeen markaasaa waxaan leeyahay suxqansuqameel xun alla idingeeyo xadiiskani waxaa la deliishanayaa culimmada qabta bismi illaahi araxmaani in ay ka mid tahay qur oo haddee nebiga markuu yidhi suurad baa laygu soo dejiyey bismillaahi buu ka bilaabay soo maaha ayib wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulku wuxuu ahaa laa yacrifu mid aan garanaynin fasla suwari yani suuradaha meeshay ku kala baxaan iyo kala saarnidooda ma uusan garan jirin xataa tanzila ilaa ay soo degto calayhi korkiisa bismi illaahi araxmaan inay suuraddii hore bilaabatay dhammaatay baa dhihila tu cusubna bilaabanaysoy kala baxeen wuxuu ku garan jiray uun markii bismi illaahi raxmaan raxiim la yidhaha saas way macana baa wariyey waa xadiis saxiixa waxa saxiiya xaakim iyo dahabi iyo haythami sheekh sidoo kale waa xadiis sugan wey waxaana deliishanaya qolada qabta inay bismillaahi qur-aanka ka mid mata inay he qur-aanka ka mid tahay oo suurad walba markay bilaabanayso nebiga looga bilaabi jiray bismillaah sidaana uu ku garan jiray suuraddii hore ee horay ugu soo degaysay leanna halka suurad baa waxay u soo degaysaa si kala dambaysa aayadaheedaa soo degi qaar baa soo degi wakhtibay socon tii socotay soo degitaankeedu inay dhammaatay wuxuu ku garanay marka la yidhaahdo bismillaahi araxmaan raxiim meesha waxaa ka muuqata marka suurad kasta inay bismillaahi ka bilaaban jirta soo ma masaladu marka waxaa daliishanaya qolada qabta suurad kastoo qur-aanka ka mida bismillaahi waa ka mid waxaa sidoo kale deliishanaya qolyo dhahaya ma ahe bismillaahida waxaa loo keenay quraanka aanka ka mid ma ahayne waa uun dilaala cala alfasli in suuraddii horena dhammaatay tuna bilaabanayso unbaa nebiga lagu tusaalaynayay oo lagu tusayee qur-aanka laguma dari jirin halkaana qaar baaba la maray xadiiskaad arkaysaa warka murtidiis masaladu masale laysla meeldhiga maaha saddexda madhabna waa saddex madhab oo salafkii qabeen qaar waxay leeyihiin bismillaahi qur-aanka oo dhan ka mid maaha qaarna waxay leeyihiin faatixaday ka mid tahay xadiis daaraqudni ku soo arooray sheekh uu taxsiininayo oo dhahaya wabismi illaahi araxmaani araxiim ixdaa aayaatiha bismi illaahi araxmaan raxiim waa aayad faatixada inay faatixada ka mid tahay sidoo kale walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiim sabcan min almahaani waa toddoba aayadood faatixada in laga wadana nebigaa ku fasiray asabcu almahaani waalqur'aanu alcadiim hiya alfaatixa soo ma ayib saddex toddobada aayadood haddii bisinka laga reebo ma noqon karto soo ma biduuni albasmala waa lix aayadood soo saas marka inay faatixada ka tahay xadiiskaasaa ku cad wixii kale ha laga doodo marka suuradaha kalema ka mid ma tahay mise ka laakiin faatixadaynay ka tahay iyadu daliil bay leedahay masaladu waa masalo niqaashkeeda leho a'immadii salafku aan isla meel dhigin aaraadaasaana la kala leeyahay sidaa mar hadday tahay ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in suuradahana laga hormariyo faatixadana warkeeda iska baddaha min baab alixtiyaad iyadoo masaladu khilaafiya tahay haddana ixtiyaadkaa in la qaato masale kale weeyaane ama arrin kale weeye sidii aan masaladii ka horraysaybee soo marnay masaa'isha noocan oo kalea iskhilaafkoodu ma keenayo waxa la yidhaahdo yani fii xuduud masaa'il ijtihaadiya sidaas daraaddeed ninkii yidhaahda faatixadu qur-aanka ka mid ma nin qur-aan inkiray wabidaali gaalnimo lagu xukumo wabitaalidninka bisinka yidhaahda qur-aanka ka mid maaha loola mucaamaloon maayo sidii nin aayad qur-aana inkiray oo kaleeto ninkii yidhahda maalan alxamdu lilaahi rabbilcaalamiina qur-aanka ka mid maaha yidhaahda oo inkira wuu ridoobi diintuu ka bixi soo ma wabittaali yustataab fain taaba wailaa quticat cunuquhu leanna shay mutawaatir oo qaci ah buu inkiray laakiin ruuxuu yidhaahda bismillaahi quraanka aanka ka mid maaha masale mukhtalafoo ijtihaadiya unbuu ra'yi ka qaatay almuhim inuu daliil ahaan ugu qanca loola mucaamaloon maayo marka sidii ninkii qur-aan inkiray oo kale loola mucaamaloon maayo waataan soo tilmaamaynayo masaa'isha ijtihaadigaee noocaasa cinda salaf iyo saxaabada ijtihaadiga ahayd mucaamalo khaasay leedahay mukhaalifka kugu khilaafsan loola mucaamalooda waana masaa'il manhajiya oo loo baahan yahay in lagu baraarugo hada wabilahi towfiq sal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala alihi wsaxbi wslm